adamu waa la nasakho waxaa la yidhi faman shahida minkum الshahra falyasumhu oo awal takhyiirkii ahaa aa fududay waxaa ka yimid in lawada soomo aayadiina waxaa lagu baaqi yeelay sida ibnu cabaas uu yidhi qofkii waa yeelkaay naagtii carruurta nuujinaysay aayaddii hore meeshaasaa lagu reebay dadkii kaloo awoodda lahay oo mukhayariinta ahay waa laga qaado ayib almuhim saddexdaas qayb uu kala baxa ayib ma alxikmatu fi naski haddana xikmada naskiga uu galaya muxuu yahay intaan xikmada kuu sheegin nusuusta waxay u kala baxdaa maa yadkhuluhu اnnasku wamaa laa yadkhuluhu naski wuxuusan gelaynin saddex qayba asaasigu ah umuurta caqaa'ida ah iyo makaarimu اlakhlaaq iyo wixii taariikh ah naski ma gelayaa hadduu ilaahay yidhi ou sifaad fiican isu sheegay nebiga sifaad iyo ambiyada iyo malaa'igta loo sheegay aayad kaloo sifadii timaada beddelaysa ma jirto liannahu waxaa weeyaan ambiyadii oo dhan diintooda xataa wax iskama bedelaan wixii ku saabsan caqiidada waa wax thaabit ah waxaa la mid e sidaas oo kale makaarimu alakhlaaq ilaahay waxyaalaha waa wanaagsan ouna amray sadaqadiyaa ka mide dulqaadkiyaa ka mide karamkiyaa ka mid eh, Eh, alcadfu baa ka mide eh. eh, sifaadka wanaagsan oo shajaacadii oo la ammaanaa ka mide waxyaalahaas fii jamiici اlumam ayaga lama nasaxo waxaa lamid e waxyaalaha naskiga uusan gelin tawaariikhda ilaahay hadduu yidhaahdo reer qowmu nuux saasaa loo halaagay sidaasay wax ugu dhaceen dhici ma keliiso mar kale in la sidaas looma halaagin si kalea loo halaagay len khabar jiro haddii labadii khabar midkoodaa been noqonay marka ma dhacayso almuhim saddexdaas shay fii jamiici sharaa'ic naski ma galaan baa la yidhaha marka naskiga waxay galaan alaxkaamu alcamaliya atadbiiqiya axkaamta camaliga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu kalifay salawaadkii zakadii soonkii maxaanku jihaadkii waxyaalahaasaa waxay ka geli karaan iyo manhiyaadkii ayib marka xikmada maxay tahay naskigaa hadday haddii uu yahay annasqiga haddii uu yahay min akaf min asqal ilaa akaf xikmada waxaa weeyaan ataysiir cala alcibaad shay culus haddii la fududeeyo shay fudud loo bedelo waa sidii ilaahay diintiisa waafaqsaneedoo ooba yusri waaba diinta dhan xikmada ilaahay uu kala doona addoomankiisa inuu u fududeeyo waa laakiin haddii shaygii isku mid yahayne hadduu isku mid yahay ama cagsi uu yahay oo midii fududayd inta la nasaqa culays loo bedelo xikmada ku jirta waxaa weeyaan alibtilaa walikhtibaar oo macnaheedu waxaa weeyaan adiga addoon baa tahay shalay ilaahay baa inta kuu jeedi maantana asaa inta kuu jeedi waxaa ka mid eh atawajuhu ilaa bayt اlmaqdisaa la nasakay kacbadii baa loo nasakay labadii tawajuh isku mid waay marka adiga midtaan inaad markii horena ilaahayaad ku raacday haddana markii lagu soo bedelay haddana ilaahay baad ku raacday marka waxaad noqonaysaa ikhtibaaro addoonkan inuu arrintaas qaadanayo in kale imtixaan baa lagugu samaynaya marka sidaas weeyaan sida yahuudda iyo qola shiica waxay qabaan naskiga sidiisaba waxa weeyaan albadaa cala allah tacaala allahu camaa yaquuluun waxay leeyihiin naskiga waxaa la yidhaahdaa ilaahay wax ka maqnaay oo usoo muuqday waay waxaanuu jideeyey waa la xumaatay markaasuu bedelay yuhuudda saasay qabtaa walidaalika daa'iman markay yidhaahdo ilaahay uu yidhi waaqridu allaha qardan xasana ina allaha faqiiru wanaxnu akhniyaa bay yuhuudda caado waxayba uleeyihiin ilaahay inay caayaan ilaahay xilmigiisana sidaasuu markaa arsaaqdii iyo noloshii uu siinayo ayagana habeen kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay caayaan qur-aankiyaaba noo sheega ilaahay waxay yidhaahdeen ina allaha faqiirun bay yidhahdeen yahuudi waa ina allaha faqiir wax ka weyn oo la dhihi lahaa dembi ka weyn oo la geli lahay malah sidaasaa waxay yidhaahdeen nasqi haddiidba aragtid macnaha wax horo ilaahay ka maqnaa u muuqday weeyaan qola shiicada ka mid aho qulaatu shiica ah yaa saas qabaan laakiin mu'miniinta waxay qabaan ilaahay kan horena waa ogaay xukumkan asiga la jidayna inuu uu gadoomi doono oo xugum kale markuu imaan doono la bedeli doono intuusan jidayn labada ilaah isla sii ogaayo addoomankiisa inuu ku imtixaano si u muuqata ninka ku adeecaya fii kulli maa ya'muru sidaas yaay naskiga u yahay marka eh, tasawur caam ah kaasi haddeertaa naskiga iyo suwarta u yahay musanifka ra'yigiisana waan akri doonaa habeenka dambe haddii ilaahay uu idhaahdo eh, waxaan kusoo dhex jirnay waxaa la yidhaahdo annaasikhu walmansuuq naska la nasakhay iyo midka wax nasakhay ayib waxaan ka soo sheekaynay qawaacid guud ee naskiga ku saabsan ha noqoto naskiga min xayثu tacriif allugawi ama ha noqoto tacriifkiisa isilaaxiga ah adilatu hubuuti naskhi sharaa'ic saabiqa bishariicati nabiyina muxamed sala allahu alayh wasalam ha noqoto iyo adilada ku tusinaysa naskhiga inuu bannaan yahay shariicadeenna iyo xikmada naskhiga laga leeyahay aayad ama xadiid in la nasaxo xikmada ku jirto iyo naskhiga anwaacdiisa ama nusuusta qeybyaalkeeda sidaasoo kale waxaan ka soo calnadalnay suwarta naskiga uu leeyahay oo ah annasku ilaa badel iyo annasku ilaa gayri badel annasku ilaa badel oo haddana saddex qayb usii qaybsanto intaasoo dhan eh, hori baan usoo sheegnay eh, keli a waxaa noo dhiman oon inaan raacina a ah markii hore aan ilownay eh, binisbati linusuus naskiga waxa weeyaan wuxuu yahay maala nas mansuuqun lafdan wa xukman aayad baa la nasakhayaa lafdigeedii iyo ayida xukumkeediiba waa la isla nasakho musxafkii waa laga gooy qayb waxaa ka mid ahoo lagu miaaliyaa eh, xadiidkii oo muslim uu wariyey min xadiidi caaisha ay tiri kaana mima unzila calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam cashru radacaatin yuxarimna uma nusikna bhamsi radacaatin xadiidkaas caaisha waxaan ka qaadanay inay tiri nebigu waxa lagu soo dejiyey oo qur'aanka waxaa ka mid ahay toban joor hadduu ay caruurta yar ay nugaan hooyo e, dumar irmaan ah ay ay u noqonayso markaan hooyo nuugmada ay ugu noqonayso cashru radacaat marka hadda cashru radacaatin lafdigaas ah aayad ahaan waa loo nasakhay xugumkeedina waa la nasakhay oo waa maxay waxa uu rabaacada xugumkeeda ku sugnaan karaa shan hadday gaarto toban looma baaha marka waxaa lagu miaaliyaa hada mansuuq lafda wa xukman ayb waxaa kaloo jiro maa nusika lafduhu wa baqiya xukmuh waxaa lagu ijmaacsan yahay rajmiga oo kale labada qof oo iska zinaysatay hadday laba garoob yihiin sharci islaamku wuxuu qabaa lagu ijmaacsan yahay muslimiinto dhan in labadaas la dilayo qur-aankiina wuxuu noo sheegay jaldi inuu yidhaah aلzaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda laakiin aayat الrajmi kaanat mima unzilat calى rasuuli اllahi uma nusikha lafduhaa wa baqiya xukmuhaa walidaalika cumar bnu khaaab xadiidkii bukhaari uu ku wariyey wuxuu yihi waxaa ka midaba ah aayat rajmi mima unzila calaa rasuuli illaahi faxafidnaaha wawacaynaaha waakhshaa in taala binnaasi zamaanu an yaquuluu inana laa najidu rajma fi kitaab illah eh, xadiidkaa saxiixa oo bukhaari uu wariyey cumar bn khataab wuxuu yidhi aayat rajmi nabigay ku soo degtay waan xifdinay waan koobnay farajama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam warajamnaa bacdah markaasuu wuxuu yihi waxaan ka cabsanayaa dadka haddii zamanka ku dheeraado in la yidhaahdo rajmi aayadeeda qur'aanka kuma jirtee waa la gooyey wabitaali rajmi ma jira inay yidhaahdaan marka marka taa waxaa lagu miaalinayaa aayat rajmi kaanat mima unzila fanusika lafduha wa baqiya xukmuha ayib cagsigeeda maa nusikha la maa nusikha xukmuhu wa baqiya lafduhu wixii aayaddii ay baaqi tahay xukumkeediina la nasakhay taas qur-aankao dhammayba u badan tahayba gaaliban maa min aayatin mansuuka ilaa wahiya mawjuuda fi lqur'aani alkariim marka xikmada ku jirta maxay tahay masalan ka soo qaado fain yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayni aayad mansuuqa waayo lafdigeedii waa ku taalla wاladiina yutawafawna yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula ilaa gayri dalika waa aayaad la nasakhay lafdigana waa ku taalla marka xikmada ku jirta maxay tahay horta marka horo aayaddan mansuuqa ah ayada qur'aanka waxay kala mid tahay liannaha min kalaam اllah min naaxiya alqiraa'a akrinta haddii la akhriyana ajirkii ku sugnaay midda aan mansuuqada ahayn iyo midda kale isku mid weeyaan midda kale waxaa lagugu tusinayaa xukumkan asiga ah saanow ahaa jiray dad muslimiin ahaa ilaahay ku soo dejiyo adig kaa horreeyey ilaahayna adigu kaa fududay nicmadaas in lagu xasuusiyo kulamaa qara'ta hadihi alaayata tadakar tilka nicma marka ayada waxa weeyaan faa'iido weyn waa aayadii bay ku hor taalla marka waa lagu xasuusinaya ilaahay inuu waxaan kaa fududay baa lagu tusinaya ayib midda xukunkeedii iyo ayada laysla nasakhay taas maba laga hadal labadii waa isla maqan yihin laakiin midda ayadii xukumkii ou joogo ayada la nasakh sida aayat rajmi oo kale xikmadeeda waxaa waaya ibtilaa waاkhtibaar min allahi tacaala liannahu addoonkii haddii ilaahay uu ku amro in uu ku camal falo aayad lafdigeeda uu hor oolin xukumkeedina uu baaqi yahay rumaynta la rumaynayo iimaan dheerid buu u baahan yahay aayadda ku hor taallo way iska sahlan tahay inaad rumaysid laakiin haddii lagu yidhahda aayaddan meesha kumana taallo waana la nasakhay inaad ku camal fashidaana waajib kugu ah waxa weeyaan nin mu'min ahoo mar kastaba wixii diin oo soo gaaray dhahaya samicnaa waatacna unbaa ka bixi karo marka waa iimaan dheeraad ibtilaa iyo ikhtibaar min allahi tacaala marka aqsaamtii hore horay baan kugu soo sheegay intaas unbaa ka hartay marka waxaan xaawalaynaa labadan baab maadaama darsiga habeen uu naga baaqday in aan isku xijino saa waktiga aan u kasbano tasawur guud baad ka haysataa ha noqdo tacriif ahaan xugum ahaan xikma ahaan adilatu thubuut ha noqoto tasawur oo dhan waad ka haysataa marka waxaa noo haray inaan ogaano intaan soo sheegnay musanifka ra'yigiisa wuxuu ka qabo waxaan soo sheegnay nasxu lkitaabi bilkitaabi jaa-izun biijmac naskhu sunati bisunati hadday isleeyihiin labada xadiido isku darajo yihiin oo la ogaado ana axadahumaa mutaakhir can alaakhar ayadana waxa weeyaan ijmaac baa lagu yahay laakiin labaa la isku khilaafsan yahayo nasxu lqur'aani bisunna wa nasxu sunnati bilqur'aan marka musanifka taas ra'yigiisa wuxuu qabaa yaan ka ogaanaynaa wuxuu asiga sheegi doono ayb yaqulu lmusanifu raximah llahu tacaala ibtidaءu الnasikhi wاlmansuuq qaala alimaamu الshaafiعي ina allaha khalaqa alkhalq marka hore wuxuu kuu sheegaa xikmada naskhiga ku jirto ilaahay khalqiga waa abuuray limaa sabaqa fii cilmih cilmigiisa waxa u hormaray buu khalqigan ilaahay xikmo uu kaleeyahay leeyahay yo uu abuuray jala jalaaluh oo mimaa araada ilaahay wuxuu ka doonay ah bikhalqihim ayaga abuurintooda iyo wa bihim ayaga waxa uu abuuray khalqiga ilaahay uu khalqay dadkan xikmada uu ka leeyahay io dadka la abuuray waxa loola jeedo oo loo abuuray laa mucaqiba lixukmihi ilaahay xukunkiisa wax dabakici karo oo tacqiib ku samayn kara ma lah macnaha tacqiibka waxaa loo jeedaa laa mucaqiba lixukmihi biاnnaqdi aw الziyaadati aw الnuqsaani wax ku samayn kara ma ilaahay wuxuu xukmiyo wax burin karo oo wax ku dari kara ama wax ka goyn karo malaha laa mucaqiba lixukmihi wa huwa sariicu lxisaab ilaahay xisaabkiisana aad bay degdegsan tahay oo ninka u doono inuu ciqaab ku dejiyo isla markiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas way ku dhacaysay khalqiga loogu talagalay wa anzala calayhim ilaahay wuxuu ku soo dejiyey alkitaaba kitaabkii buu soo dejiyey qur'aankii ahay tibyaanan xaal u yahay kii caddaynaya likulli shayin shay dhammaantiisa wahudan xaal u yahay kii hanuuna iyo waraxmata naxariis kitaabkii ilaahay wax dhan inuu noogula caddeeyo ou haddana hanuun uu nuu yahay oo dariiqa xaqa uuna tusiyo raxmana uu yahay oo naxariis addoomanka hadday qaataan ay adduun iyo aakhiraba ku gaarayaan wafarada ilaahay wuxuu farad yeelay fiihi fii kitaabi illaahi faraa'ida ilaahay waxyaalo badanuu nagu farad yeelay ahbataha ou sugay siduu noogu farad yeelay ma naga kor yeelina way nagu farad yeeshan tahay wa ukhraa mid kalena waa nagu farad yeelay nasaxaha ou nasakhay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo nasakhay raxmatan likhalqihi wax lagu lahaa oo laga dhaafay ilaahay khalqigiisuu u naxariistay bitakhfiifi canhum in laga fududeeyaana looga naxariistay iyo bitawsicati calayhim ayagoo loo waasac yeelo arrintii awal cariirigeeda loo loo fududeeyo tawsicada waa nooc min atakfiif waay shaygii yaraa cariiriga ah ee ilaahay subxaana wa waasic kaaga dhigay saas waxaa loo yeelay ziyaadatan dheeraasho ilaahay u ziyaadinaya fii ma btada'ahum bihi ilaahay wuxuu ku bilaabay oo min nicamihi ah nicamtii ilaahay horay u bilaabay oo waxaan kuu jiday yaa haddana subxaanahu wa tacaalaa intuu kugu farad yeelow haddana wax kaa yareeyey nicmadii oo dheeraad lagugu ziyaadiyo waay ziyaadatan dheeraasho fii maa ilaahay uu u ziyaadiyey ibtidaahum khalqiga uu ku bilaabay bihi shaygaas oo min nicamihi ah wa ahaabahum ilaahay waa ka abaalmariyey cala alintihaa'i inay ku joogsadaan ay ku haraan ilaa maa ahbata calayhim waxau ilaahay ku sugay inay ku istaagaan wuxuu ugu abaalmariyey jannatahu ilaahay jannadiisa ninkii intuu ilaahay fara ka soo baxana ilaahay wuxuu ugu abaalmariyey janno iyo wاnajaata min cadaabihi cadaabkiisoo laga baxsado facamathum khalaa'iqdii waxaa camimtay oo dhammaystirtay raxmatu ilaahay raxmadiisa fii maa ahbata wuxuu sugay iyo wanasakha marka waxaad leedahay wuxuu ilaahay nagu farad yeelayna waa nicma ilaahay waxau naga kor yeelayna waa nicme ilaahay falahu alxamdu calaa nicamihi markaan mar kastaba nicmo buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ou nagu leeyahay intaas wuxuu sheegay musanifka xikmada ee naskhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inay asalkeeda takfiif ay tahay laakiin waxaa jirtaan hore u soo niri marka qaarkeed shay fududaa in laga dhigo haqiil maalan waxaan soo marnay khamrada cabitaankoodoo kale waa la wada ogyahay markii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yidhi fiiha manaaficu yasaluunaka can alkhamri wاlmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas baa ilaahay u yidhi markii daba haddana waxaa layidhi tatakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana markii daba waxaa la yidhi laa taqrabu salaata wa antum sukaara mar kastaba markii dambe yaa ka sii culus ilaa ilaahay uu ka yidhaahdo inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh wixii bannaanaay oo lagaa reebay waxaa waaye shay fududaayo la culsay waayo taas waxay tahay macnaheedii waana yar tahay nusuusta min alakaf ila alahal waa yar tahay haddii la helana waxa weeyaan ziyaadatan fi اljri iyo tadaruj bitashriic ilaahay baa subxaanahu watacaala hal maalin khamrada waa xalaal haddii xaaraam la dhihi lahay dadka caado yeeshay sida annaga shaahi ugu cabnoo kale khamro u cabi lahay dhibay ku noqon lahayd marka xikmada waxay keentay ina tadaruj loo sameeyo marka sidaas oo kale hadday jirtana waa dhici kartaa waa horay baan usoo wada sheegnay waxaas oo dhan wa abaana allahu lahum ilaahay wuxuu u caddeeyey annahu shaniya inamaa nasakha ilaahi waa nasakhay maa nasakha min alkitaabi kitaabka wixii ka mid oo la nasakhay bilkitaabi buu ku nasakhay hada imaamu shaafici ra'yigiisa waayo oo aayad qur'aane haddii la nasakho aayad kaloo qur'aanah nasakhayso wa ana sunnata sunnadine laa naasikhatun lilkitaabi kitaabta mid nasakhaysa ma aha wainamaa hiya sunnada nebiga tabacun lilkitaabi kitaabkii ilaahay bay raacsan tahay bimili maa nazala kitaabkii ilaahay wax lahal inay la timaado nasan caddayn qur-aanka wuxuu amray inay amarto waa dhici kartaa waxaa kaloo noqon kartaa wamufasiratun mid caddayso macnaa maa anzala allahu ilaahay wuxuu dejiyey oo minhu min kitaabihi jumalan qaybyaal inay ka cadday shay mujmal ah oo qur'aankii macnihiisa aan la fahmayna sunnada inay caddayso iyo intii qur'aanku sheegay inay adkayso labadii hore aan usoo sheegnay waa labada sunnada laba nebiga sunnadiisa labadaasay noqotaa laakiin sunnada nebiga qur'aan ma nasakhdo imaam shaafici saasuu qabaa qolo kalaa waxay leeyihiin sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam hadday mutawaatira tahay yumkin an tansaka kitaab allah hadday aaxaad tahay sida raajixa ma nasakayso jumhuurta saasay qabaan laakiin haddii xaqiiqada loo laabto sunno nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kitaabkii ilaahay nasakday miihaal saxiixe looma hayo ayb laakiin nasku sunnati bilqur'aan sunnadii nebigoo la nasakho oo qur'aan lagu nasakho taas waa dhici kartaa imaamu shaafici waxau leeyahay laakiin sunno kale waa in la helaa jumhuurta waxay qabaan waa bannaan tahay amhilaan horey u soo sheegnay <coughs> qaala allahu tacaala waidaa tutla calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana i'ti biqur'aanin gayri hada aw badil yani musanifka aydan wuxuu ula jeedaa inay sunada nebiga qur'aanka ay nasakhi karin ay daliil u tahay buu leeyahy waidaa tutlaa calayhim qoladii kaafiriinta ayd haddii qur-aanka ku dul akrino dadka muslimiinta oo mu'miniinta ma aha liannahu kuwaas dhihi maayaan i'ti biqur'aanin dhihi maayaan laakiin mushrikiintii iyo wixii la hal eh markaan qur'aankii lagu dul akriyo idaa tutla calayhim haddii lagu akriyo aayaatuna bayinaatin xaal ay tahay qaala aladiina kuwii waxay leeyihiin laa yarjuuna liqaa'ana inaynala kulmayaan aan aaminsaneen oo qiyaama in la soo bixinayo ou ilaahay xisaabayn kuwan aaminsaneen ee mushrikiinta waxay leeyihiin nebi moxameda waxay leeyihiin i'ti biqur'aani qur'aan la imaaw qur'aanko gayri haada midkaan midan ahayn qur aanka waa kanan isku nacnee qur-aankaan naga soo horta noo bedele qur-aan kale la kaalay bay leeyihin ama waxay leeyihiin aw badilhu qur-aanka haddaadan aad kulligiis bedelaynin qaybabkaan iska soo horjeedno ilaahnimadeenni iyo caadaadkeenni iyo shirkigii aan haysanay ee aad u ceebaynaya kuwaas lee naga bedel nabi maxamedow markaa kadib aan aan su imaanaynaa markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi nebi moxamed qul waxaad ku tidhaahdaa maa yakuunu lii aniga iima habboono oo ma ii bannaano an ubadilahu qur'aankii inan bedela min tilqaa'i nafsi aniga naftayda xaggeeda qur'aankii kama bedeli karo maxaa yeelay aniga wuxuu leeyahay in attabicu maa attabicu raaci maayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii laysoo waxyooda unbaan raacayaaye qur'aanka aniga iskama bedeli karo marka maxaa yeelay haddaan saas sameeyo inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbi rabbigay haddaan caasiyo fii ityaani qur'aanin min cindi nafsii haddaan ilaahay ku caasiyo waxaan ka cabsanayaa cadaaba yowmin yowm cadaabkiisa cadiimin ee weyn haddaan qur-aanki idhaahdo waa idinka bedelaa saan adinka soo dhoweeyo waxaa dhacaysa buu leeyahay cadaab ilaahay inaan ku dhacan ka cabsanayn ayib marka marka hore waxaa laga qaatay musanifka daliilkiisa waxawaaye nebigu wuxuu ihi ku dhahaa layidhi maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi haddii aayaddan la nasakho oo xadiidka nebiga lagu nasakho waxay noqon lahayd aayaddii in la bedelo xadiid lagu bedelay noqon lahayd nebigana waxaa layidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi haddana waxaa lagu sii adkayay in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya wixii lagu soo dejiye raacun baa la yidhi wax ka bedel ma ah marka shaafici waxau leeyahay adiladaas waxay daliil u tahay inaan sunnada nebiga qur-aanka waxna ay ka bedeli ka inay fasirto inay xugum jadiid la timaado inay noo sii caddayso waa sax laakiin aayad qur-aan sunna mama nasakhi karto fa akhbara allahu ilaahay wxuu noo sheegay annahu farada inuu farad yeelay calaa nabiyihi itibaaca maa yuuxaa ilayhi wixii loo waxyoonaa in la raaco walam yajcal lahu ilaahi uma yeelin nebigaas tabdiilahu qur'aankii inuu bedelo min tilqaa'i nafsihi arrintaas muxamedow hawshaadi ma aha layidhi qur-aanka inaad bedasho hawshaadi ma aha marka annaga hadda tafsiir kuma jirno qoladaas dhehayso i'ti biqur'aanin gayri haada aw badilhu dan ay kaleeyihiin ma aha rumaynka ma ah laa qadar allahu mana dhacayse e laakiin fardan haddii sida ilaahay uu yihi walain itabacta ahwaa'ahum haddii ay dhici lahayd inuu qur'aanka nebigu wax ka bedeli lahay ama qur'aan kale uu la imaan lahay siday rabeen sidaas waa waxay leeyiin maxamedow inaad wax haysan waxayba inoogu caddaatay shalay meeshiid haisaga soo tag markaad tirin waad iskaga soo tagtay meelkaa iska qabsat marka waxaaba noo caddaatay inaad wax haysanin danta ay kaleeyihin saas waay ilaahay baa yidhi meeshaada ku sugnow ama ha rumeeyaana ama ay ka tegin hal xaraf liajli amrihim looma celinayo marka haddii saas yeeshiya wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayk litaftaria calayna gayrahu yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaa waxaad ku sigatay inay nimankaas ku fidneeyaan oo wixii kaa kusoo waxyoona ay kaa leexiyaan ilaahay wuxuu idhi idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat dhibaato horla un baad ka heleeda arrintaada samayn lehed markaasaa ilaahay wuxuu yidhi nimankaas wax khayr ay kuu soo wadaan male ee waxba raaci ayb wa fii qawlihi tacaala maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi ilaahay sidaas ou yiriyey waxaa ku sugan bayaanu maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo la caddeeyo oo min annahu shaniya laa yansakhu kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa inuu nasakhi karin ilaa kitaabuh kamaa kaana ilaahay sow u ahay almubtadia midka bilaabo lifardihi kamaa kaana allahu afaacil ismigii kaana waay kamaa kaana allahu ilaahay sow u yahay almubtadia ma aha in lagu saxayo allaahda meesha ay ka maqan tahay ma aha laakiin min naaxia licraab le weya kamaa kaana allahu ilaahay soo u yahay almubtadia lifardihi ilaahay kii qur'aanka soo jedintiisa bilaawda soo u yahay fahuwa almuziilu allihii zuuliye waaye almuhbitu limaa shaaa minhu waxau doonana sugay qur-aanka maadaama ilaahay uu yahay allihii noo soo bilaabay fardigiis haddana waxa waaye allihii zuulin kara asaga weeyaan haddana allihii almuhbitu limaa shaaa minhu waxau doonana asaa sugayo waxau doonana asaa nasakhayo jala jalaaluh ayib walaa yakuunu dalika midkaas ma ahaanayo liaxadin uma ahaanayo min khalqihi nebigaba ha ahaadee ra'yigaas imaamu shaafici waa sariix wuxuu leeyahy qur-aanka ilaahay baa soo deji asaana qaadi karo qof bani aadam oo khalqigiisa ka mid oo wax ka bedeli kara ma leh masala sidaasayna raajix ku tahay wakadalika qaala tacaala sidaasuu ilaahay wuxuu yihi yamxu allahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu um lkitaab yamxu allahu ilaahay wuxuu tiraa maa yashaau wuxuu doon wayuhbitu waa sugaa wa cindahu agtiisana umu lkitaabi oon wax laga bedelaynin umulkitaab kitaab kutub oo dhan kanuu hooyada oo lawxulmaxfuudka wax laga bedelayn hadda fiiri yamxu llahu maa yashaau wayuhbitu wa umulkitaab tafsiirka ugu badan maxay tahay oo ay mufasiriinta dhan ay sheegaan yamxu llahu maa yashaa ilaahay waxau doono min aqdaarihi min shaqaawat ilaa sacaadati wa aajaarin wa mowtin wagayri daalika ilaahay baa iska leh marka doonana ninkuu rabo wax ugu daraa ninkuu rabow shaqi ka dhigaa ninkuu rabow saciid ka dhigaa markii asbaabtii iyo wanaaggii nala tusiy oo dhan maxaa yeelay wa cindahu umulkitaab tafsiirkaasaa caadi ahay hadda calaa ana allaha ilaahay jacala lirasuulihi inuu yeelay an yaquula inuu yidhaahdo min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda bitawfiiqihi ilaahay waafajitaanteeda sababteeda fii maa uu ka yidhaahdo lam yunzil ilaahay uusan dejinin fiihi ma bihi maagaas kitaaban uusan ku soo dejinin labayaysan iskaadarsamin aayaddan hadeertaan min tilqaa'i nafsii bitawfiiqihi tii hore waxay ahayd qur qur'aankoo la bedelo ou nebiga xaggiisa ka bedelo taas lagama hadlay musanifku waxau leeyahy aayaddan waxaa laga qaatay nebiga shariica ama xugum jadiid ah inuu la imaan karo ma aha kitaabkii ilaahay wuxuu diiday ma ah aayaadkii ma ahe xugum kaloo sharci ah nebiga inuu naga xarimi karo awna noo banayn karo qur'aanka ka aana ku jirin wixii aayad qur aanku soo aroorin yaa laga qaatay min tilqaa'i nafsii xadiid jadiid oo xugum jadiida oo wato inuu nebiga la yimaadaa dhici kartaa laga qaata ee ma aha inuu nebiga qur'aankii bedeli kara taas horega lagugu soo sheegay marka calىa ana allaha jacala lirasuulihi an yaquula min tilqaa'i nafsi bitawfiiqihi laakiin ilaahay baa waafajinaya fii ma ou la yimaado ou ka yihaahdo lam yunzil illaahu bihi kitaaban ilaahay wuxuusan qur'aan ku soo dejinin nebigu xugum jadiid inuu la imaan karaa aayadda laga qaadan karaa ee aayadda laga qaadan maayo ina qur-aanka nebiga uu bedeli karo wa qiila fii qowlihi tacaalana waxaa la yidhi yamxu allaahu maa yashaa macnaheedu waxay tahay yamxu ilaahay waa tiraa farda maa yashaau wayuhbitu waa waa sugaa farda maa yashaa ilaahay wuxuu doono ou nagu farad yeelay waa tiri karaa waxau nagu farad yeeli qaarkoodna waa sugi karaa buu leeyahay hadda tafsiirkaas oo musanifkii inta aan ku sheegnay kii hore ma diiday waxaa jira inaan ogaano ay loo baahan yahay wax la yidhahdo ikhtilaafkaa laba qayb u kala baxo اkhtilaafu tanawuc iyo اkhtilaaf tadaad wax la yidhaahdo haddaad aragtid taabiciinta iyo saxaabada iyo waman bacdahum aayad baa laga yaabaa ilaahay inuu eh, markuu soo aroortay qaar ay ku fasiraan maalan yamxu llaahu maa yashaa ilaahay wuxuu rabow tiraa oo ah yacni dilid iyo noolayn iyo iyo shaqaawo iyo sacaada saasay inuu ku fasiraan laga yaabo imaam kale yamxu llaahu ilaahay inuu tiraa laga yaabaa farda maa yashaa wuxuu nagu farad qaarkood naga nasaqo wayuhbitu maa yashaa haddii اkhtilaaf waayo laakin اkhtilaafkaas waxaa la yihahdaa اkhtilaafu tanawuع macnihiisa waxaa weeyaan aayaddii intii dhammaay ma diideyso nin waxaa isku fasira aayaddii macnihii ay tusinaysa qaar kamidoo kuu sheegay imaamkii kalena qaar kamide eh, aayaddana macnadoo dhan maba diideyso kaas marka waa badan yahay kaas waa badan yahay marka haddii sidaa la yidhaahdo ikhtilaafkaas ceeb ma ah walidaalika waxay arkaytaa taabiciinta aayad keli ah toban qowl baa nin kasta wax ku fasiraya tobankoodina isma diidayaan aayaddu waa wada shalmin kartaa kaas waxa weeyaan waa lagu wada fasira sidoodaba laakiin ikhtilaafka tanawuc oo tabaadka iska hor imaashada nin baa shaygan xaaraam waa ku fasiray ninna xalaal waa ku fasiray labadii qowl marka waxaa weeyaan waa iska hor yimideen midka raajixa in la raadiyo adilada kale idoo loo fiirinaa saasay noqonaysa hadda qowlkan imaamu shaafici ou bacda ahlicilmi ka sheegay yamxu allahu maa yashaau macnaheedu yamxu fardu maa yashaa yuhbatu fardu maa yashaa diidi maysa aayadda tafsiirkii kaloo mashhuurka ahayna diidi mayso labadiibu waa kulmin kartaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu doonana waa nagu farad yeelay wuxuu doonana waa naga rafciye ninka u doonana ilaahay shaqaawo iyo sacaado asaasiinay intaba waa sax weeyaan imaamu shaafici waxau leeyahay wahaadaa yushbihu maa qiila sidaanaa ila wanaagsan wahaadaa yushbihu maa qiila sida la yirow shabaha oo sax ah, wallahu aclam maxaa yeelay wuxuu leeyahay wa fii kitaabi illaahina waxaa ku sugan dilaalatun calayhi midkaas tafsiirkaas wax sugay ayaa ku sugan qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi maa nansax min aayatin aayad ma nasaxin aw nunsihaa ma ilowsiinayno maa nansak waxaan nasakno oo min aayatin aayad ah aw nunsiha aan ilowsiino na'ti waxaan la imaanaynaa bikhayrin minhaa mid ayada ka khayr badan oo fududaynta iyo ajirka badigiisa aw midlihaa mid ayada lamid ah marka wuxuu leeyahay alam taclam ilaahay wuxuu leeyahay ma ogaaninoo ana allaha ilaahi qadiirun calaa kulli shay min tamaami qudratii tacaala waxaa ka mide eh, anlaa munaasica liaxadi min albashari fii maa yuhbituhu lana wa fii maa yansakhu ilaahay awooddiisa wuxuu rabana waa nasaxaya wuxuu rabana waana ilowsina aw nansaha haddii la yidhaahdo waxaa laleeyahay saas in lagu qoraa fiicneed muxaqiqa istidraagi gadaal uu ka sameeye waxau leeyahay maadaama qiraa'ata ibnu kathiir ay tahay aw nansahaa nansahaa bimacnaa waxaa weeyaan ay nuajilu tanziilahu qur-aankii soo dejintiisoo dib loo dhigo inuu musanifka saas ula jeeda waxaa u daliila tafsiirkiisa liannahu qiraa'adii uu shaafici akrinayo aw nansahaa ada yuu fasira asiga labadaba se qiraaa waa qiraa'ataani mutawaatirataani ninkii labadaba midkuu doono akrin karaa laakiin imaamu shaafici wuxuu fasirayaa qiraa'ada ah aw nansaha qiraa'ada ah marka aayaddan maxay daliil u noqotay fiiri faakbara allahu ilaahay waxau noo sheegay anna naskha alqur'aani qur'aanka la nasakh iyo wa ta'khiira inzaalihi ow nansaha tafsiirkeedii waay nansaha takhiir ah iyo wa takhiira inzaalihi qur'aanka dejintood dib loo dhigo laa yakuunu ma ahaanayo ilaa biqur'aanin milihi qur'aan asiga lamide mooye ilaahay wuxuu yihi na'ti bikayri minhaa dhici ma karta buu le imaamu shaafici xadiid ma noqon kara khayra min alaaya ko mana noqon karo mila alaayana ma noqon karo marka intaa waxaa noqon kara qur'aan kale unbaa noqon karo marka khayriyada waxaa loo jeedaa aayad aayadka khayr badan macnaheedu waxaa waaye binisbati lanaa naxnu aayad ajir badan aad ka helaysid oo takfiif ay noogu sugan tahay oo bishaaro ay noogu sugan tahay binisbati lanaa way noo khayr badan tahay laakiin binisbati ana kula waaxidin min alaayatayni min kalaam illaahi sawaabay ku yihiin ayb marka musanifka ayadan wuxuu u daliishtay eh, inan qur'aankii qur'aan mooye wax kale aan lagu nasakhi karin wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi waidaa badelnaa haddaan badelno aayatan makaana aayatin aayad kale meenkeeda wallaahu ilaahina aclamu waa ogyahay bimaa yunazilu wuxuu soo dejiyee qaaluu mushrikiintii waxay yidhaahdaan inamaa anta adiga wax kale ma mftarin mooye mid wax dadka ku been abuurto aayada fiiri macno aada u dheeray wadataa waidaa badalnaa aayata makaana aaya aayad aayad lagu nasaxay waa garana wallaahu aclamu bima yunazilu jumladaas waxa weeyaan waxaa meesha loo dijiyey annaga haddii maanta hadal aan kuu sheego oo hadalkii aan kuu sheego haddaan ku yidhaha war niyaw beri aad meeshaas waxaas iiga soo qabo oon haddana ku yidhahdo isla markii bacda saacatayn aan ku yidhah haddana baxee meeshaas aada biriya meel iiga soo qabo waxaad leedahay warniyahow adig qalbigaada xaggii maray tii hora biri waxaad i tiri xaggaa aad ma isii lowday marka ilaahay waxaa lagu leeyahay markuu aayad nasaxaya aayad kalena uu ku bedelaya ma ilowsana tii horeo la jiday iyo tan lagu bedel labadaba ma ilowsana wallaahu aclamu bimaa yunazil yani xikmo u ogyahay tii hore lagu bedeli maahene ilaahay inuu shalay wixii soo dejiye u iloobay ee wax kale uu noojidayna maanta wixii kasoo horjeedo saas ha u fahmin wallaahu aclamu bimaa yunazil ee licilmihi tacaalى iyo waxikmati اqtabat an yunsaqa dalika اlxukm الsaabiq bxukmi aakhar wاllahu aclamu bikila اlxukmayni jamiica sidaasaa loo jeeda marka waidaa badalnaa aayata makaana aayatin wallaahu aclamu bimaa yunazil qaaluu marka mushrikiintii waxay idhaahdaan inamaa anta muxamedow wax kale ma tihid inamaa in kale maayna anta adiga muftarin baa tahay mid wax ku been abuurto oo waxay leeyihiin haddii waxaan ilaahay kalaamkiisa ahaan lahaayeen shalay wixiid naga reebtay maanteedana nama amarteen marka ilaahay wuxuu ihi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira laakiin ikhtilaaf lagama helaayo fadalla dalika calى anahu min cindi اllahi tabaaraka wa tacaala ayib musanifku waxau leeyahay wahaakadaa sunnatu rasuuli اllaahi ilaahay rasuulkii sunadiisana sidaas oo kale waayo laa yansakuhaa mase nasakhaayo ilaa sunnatu lirasuuli illaahi ilaahay sunnada nebigane wax kaloo nasakhi kara male ilaa sunnada nebiga mooye walow axdatha allaahu ilaahay hadduu soo diriyo lirasuulihi rasuulkiisa fii amrin amarkoo sanna fii nebiga uu jideeyey hayra maa sanna rasuulu ullaahi ilaahay wuxuu jiday waxaan ahayn lasana nebiga wuxuu jidayn lahay fii maa axdaa allahu ilayh wuxuu ilaahay u soo diriyey haddaana nebiga jidayn lahay intaa yar waxaa loo jeedaa musanifku wuxuu leeyahay sunnada nebiga wax kaloo nasakhayo sunnada aan nebiga aan ahayn ma jirto laakiin hadday dhacdo u fiirso nebiga hadduu wax yidhaahdo ou doono ilaahay kalaamkaas nebiga inuu nasakho qur-aankaa ka sarreeya waa la nasakhi karaaye ou qur-aankii nasakho nebiga waxau la imaanaa sunno kale oo aayaddii iyo sunnadan dambo yaa isla nasakhaysa sunnadii horo waxaa la leeyahay haddii aanay saas ahaan lahayn waxaa loo fahmi lahay xadiidkii nebigoo la nasakhay qur-aanka ou nasakhay waxaa loo fahmi lahay dadka qaarkiis ilaahay inuusan raalli ka ahayn nebigu wuxuu yidhi ee la yidhi markaan waxaad jidaysa wax ma ahna aayaddaana la soo dejiya hadalkaadi waa la buriyey saasaa loo fahmi lahay laakiin sunnadii nebiga markay sunno kala nasakdo aayad qur-aan ay ku sii adkayso waxaan fahmaynaa inuu shay ilaahay isla doona iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam oo khilaaf ayna ka jirin sidaasaa lagu ogeysiinaya wuxuu leeyay walow axdaa allahu lirasuulih ilaahay rasuulkiisa waxaduu u soo diriyey fii amrin sanna fiih amar hore u jiday hadduu doono ilaahay inuu wax ka bedelo hayra maa sanna rasuulullaahi wuxuu jiday waxaan ahayn la sanna ilaahay wuxuu u jiday lahay la lasanna nebigu wuxuu jiday lahay fii maa axdaa allahu ilayhi ilaahay wuxuu wax ka bedelay ou asna nebiga sunno kale la imaan lahay lasanna rasuulu llahi sunnatan ukraa fii maa axdaa allahu ilayhi saas waa macnaheed wixii aayadda qur'aanka ay ku timid sunno adkaynayso yuu nabiga la imaan lahay maxaa yeele xataa yubayina nabiga siduu ugu caddeeyo linnaasi dadka dhammaantooda anna lahu nabiga inuu leeyahay sunnatan naasikatan sunno nasakday lilatii qablahaa sunnadii ka horaysay oo mimaa yukhaalifuhaa wixii horotan khilaafaya ah wa haadaa midkaan madkuurun fii sunnatii sala allahu alayhi wasalam maalan waxaad ka soo qaadataa tawajuh ilaa bayt اlmaqdis ka qiblat اlmuslimiin haabit bisunati الnabiy salى اllahu alayhi wasalam laakiin ilaahay markuu soo jideeyey qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliannaka qiblata tardaaha markii ilaahay u jideeyey nabiga calayh salaatu wasalaam sunnadiisuu ku cadeey oo ficilkiisii ah liannahu sunnada nebiga ficilkii qowlkii taqriirkii waa soo wadagelaya marka aayaddii qur-aanka iyo ficilkii nebiga iyo awaamirtii oo dhan oo waxaa nebiga qowlkiisa iyo qiblada wuxuu ka sheegay oo dhan marka waxay tusinaysaa sunnadii hore in lagu nasakhay sunna ukhraa wa macaha kitaabu tacaala saasay ku leeyahay marka wuxuu leey wahada madkuuru fii sunati nabigu sunadiisa waa laga heli karaa miaal badan fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo nin wax yidhaahdo faqad wajadnaa waxaan helnay addilaalata wax tusinayo calaa ana alqur'aana qur'aankii yansaku lqur'aan qur'aan qur'aan inu nasakhayo wax tusinayo waan helnay liannahu laa mila lilqur'aani qur'aanka wax lahal ee ma jiraan hadduu yidhaahdo ee fawjidnaa waxaad noo ahaysiisaa daalika midkaas fi sunna yacni waxaad na tusisaa nasku sunnati bisunna na tusi waxaan garannay wixii aad noo soo sheegtay ana alqur'aana yansaku alqur'aan waa fahamnay laakiin waxaad noo sheegtaa oo kale ana sunnata tansakhu sunna noo sheegaa layidhi imaam shaafici hadduu nin ii yidhaahdo qaala shaaficu marka wuxuu uri waxaan ugu jawaabayaa fii maa wasaftu waxaan soo sheegay oon soo sifeey oo min fardi illaahi cala annaasi ilaahay dadka inuu ku farad yeelay ah itibaaca amri rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa amarkiisa la raaca la qaala shaaficuur fii maa wasaftu waxaa ku sugan wixiin soo sifeeyey oon soo sheegay oo min fardi illaahi cala annaasi dadka ilaahay uu ku farad yeelay itibaaca amri rasuulillaahi uu ku farad yeelay waxaa ku sugan dliil caddayn calىa أna sunaةa rasuuli الlaahi rasuulka sunadiisa inamaa qubilat sunadii nebiga waa la aqbalay can illaahi maxaa yeelay faman itabacahaa sunadaas ninkii raaco fabikitaabi اllaahi tabicahaa ilahay kitaabkiisa lanna kitaabka ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa aataakum الrasuulu fakuduuh ayb walaa najidu heli mayno khabaran khabar heli mayno alzamahu llahu ilaahay uu ku laazimiyey khalqahu khalqigiisa nasan bayinan nas cad ou ilaahay nagu laazimiyey khabar e heli mayno ilaa kitaabahu uma sunnata nabiy ilaahay khabar hala qaato siduu yahay aan wax laga bedelin ouna yiri heli mayno ilaa qur-aankii sunnada nebiga mooye saasuu leeyahy walaa najidu khabaran yani khabar waxa weeye wax ilaahay noogu waramo khabar alzamahu llahu ilaahay uu ku laazimi khabarkaas khalqahu uu ku laazimi heli mayno nasan bayinan nas cad ilaa kitaabahu kitaabki ilaahay oo khabarkiisa in la qaata ay waajib tahay uma sunati rasul nabiyi marka wuxuu leeyahy faidaa kaanat sunatu sunadii hadday tahay kamaa wasaftu waxaan kuu soo sifeey laa shibha lahaa inay lahayn wax shabaho oo min qowli khalqin khalqi qowlkiisa oo min khalqi illaahi kamid ah wax shaba haddayna lahayn lam yajuz marka ma banaano an yansakaha ilaa miluhaa wax ayadii lamid e ah mooye wax kaloo nasakhi kara male hadday sunnada nebiga wax lamid ah haddayna lahayn ee kitaabkii ilaahay ay ku xigto waxaan ka fahamnay wax u dhigmo ayada nasakhi karo oon ayada ahayn ma jiraan ayib lianna allaha ilaahay lam yajcal uma yeelin liaadamiyin bacdahu aadami oo nabiga gadaashiisa ah maa jacala lahu nabiga wuxuu u yeelay nima u yeelay malaha yani nin la yidhi hala raaco laqad kaana laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswat xasana qof bani aadam ahoo khalqigan ummaddan ka mid oo la yidhi malah ambiyadii kale waa jirtaa laakiin waxaan ka hadlaynaa shareecadeenna hadda ka hadlayna ayb bal farada ilaahay wuxuu ku farad yeelay calaa khalqihi khalqigoo dhammaantiisa bacda bicatihi itibaacahu nabiga in la raaco fa alzamahum wuxuu ku laazimiyey amrahu nebiga amarkiisa inay qaataan faalkhalqu kulluhum khalqigoo dhan lahu linabiyi tabacun bay u yihiin nebigay raacsan yihiin walaa yakuunu litaabici ninka wax raacsanna ma laha an yukhaalifa inuu khilaafo maa furida calayhi itibaacuhu waxau inuu raacay lagu farad yeelay ma bedeli karo annaga waxaanala yidhi nebi muxamed kudayda qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisa marka ninba adiga haddiiba lagu amro nebi moxamed kudaya lagu yidhiyey hadalkiisa wax maad ka bedeli kartaa waa macnaheed marka malihid maadaama adiga lagu amray nebi moxamed inaad raacdid nebi moxamed hadalkiisa wax kama bedeli kartid saas waa walaa yakuunu litaabici ninka wax raacayo annagiyaa lagala jeedaa ma laha an yukhaalifa inuu khilaafo maa furida calayhi itibaacuhu waxu inuu raacay lagu farad yeelay ah oo sunnada nebiga ah waman wajaba calayhi ninkuu waajibay itibaacu sunnati rasuulillaahi sunnadii nebiga inuu raaca ninkuu ku waajibtay lam yakun lahu ninkaas ma laha khilaafuhaa sunnadii inuu khilaafo ma laha walam yaqum mana istaagi karo maqaama an yansakha shay-an minha sunnadii qayb ka mid ena eh ma nasakhi karo sunnadii nebiga haddiiba raac lagu yidhi adigana ma khilaafi kartid mana nasakhi kartid min baabi awlaa walam yaqum ma istaagi karo maqaama an yansakha inuu nasakha makaanadeedii malaha shay-an ou nasakho oo minha min sunnati rasuuli illah kalaamkaas waadix weeyaan waxay daliil u tahay qof bani aadam ee hadalkiisa nabiga hadalkiisa lama garab dhigi karo laysa liaxadin min albashari qowlu maca qowli rasuuli illahi hadalkaasuu musanif kuu cadeeyey ayib fain qaala qaa'ilun markaa fain qaala hadduu yidhaahdo afa yaxtamilu ma suuro gashaa an takuuna lahu nebigi inuu leeyahay sunnatun ma'huuratan sunno laga soo guuriyey qad nusikad la naskay oo la nasakay walaa tu'haru sunnatu sunnadiina aan la soo guurinaynin allatii nasakathaa sunnadii nasakht tanna wuxuu ku leeyahay ma dhici kartaa inuu nebiga ay jirto sunno wax nasakday sunnadaas wax nasakhdayna ayna soo gaarin ee sunnadii la nasaxayna ayna soo gaartay ma dhici kartaa waa su-aal ma dhici kartaa an yabqaa macanaa fii dawaawiini sunnati xadiiثu mansuuq walam yabluqna alxadiiثu aladii nasaxahu ma dhici kartaa waa su-aal buu musanifka bixinayaa jawaabteeda waatana wuxuu leeyahy falaa yaxtamilu haada suuragal ma in la yidhaahdo sunnadii la nasaxay aan hayna tii wax nas oo nasaxdayna waa naga fakatay falaa yaxtamilu haada suuragal ma ah buur muxuu is kayf wa kayfa yaxtamilu say uu suurageli kartaa an yu'thara in la soo guuriyo maa wudica farduhu wixii fardigiisa la nasakhay wudica wixii nagala dejiyo la nasakhay wixii fardigiisa la nasakhay in la soo guuriyoon annaga gacanteenna ay ku jirto say ku dhici kartaa oo wayutraka laga tago maa yalzamu farduhu wixii faradkiisa ay waay waajibtoo sunnadii naasikhada aheedna inaan hayno sunnadii naasikadeed inay naga maqan tahay tii mansuuqadeena aan hayno say ku dhici kartaa buu leeyay ayib walow jaaza haadaa midkan hadduu banaanaan lahay kharajat way bixireed caamatu sunan sunanta nebiga dhammaanteeda min aydi nnaasi dadka gacmahooday ka bixireed oo say ugu bixireed bian yaquuluu inay yidhaahdaano lacallahaa mansuukatun waxaa dhici karta sunadatan in la nasakhay tii nasaxdayna ayna soo gaarin xadiid kasta saasaaba la isaga celin lahayd hadalkaas fiir ninka cabqariyadiisa haddaad kutubtii fiqigood maanta dhan akri jirtay waxsaan wax oo taxliilina arki maysa anigu ma aha la kitaabkii ku taal marka waxaad dareemaysaa caqliya maftuuxa ah iyo ilaahay fahmi uu siiyey qofka haddii uu yidhaahdo wixii hore la qori jiray uu wax ka qor weligaa caqligaada meesha kusoo dhammaana laakiin haddaad caqdigaada furtid adigoo nusuustii iyo qawaacideedii aan ka baxaynin haddana inaad macaani jaliilo ah iyo axkaam waadixa ah iyo fiqi fii diinila aad ka keentid wax loo baahan yahay w markaa wuxuu ku leeyahay saas haddaan dhihi lahayn nin kasta waxuu iska dhihi lahay sunadaan ina mansuuqaa taa dhici karto tii nasakhdaa inana soo gaarin markaa sunadii nabigaaba saas ku dhammaan lahayd buu leeyahay markaasuu wuxuu ihi walaysa yunsakhu fardun farad la nasakhaayo ma jirto abadan ilaa uhbita makaanahu fardu farad la nasakha ma jiro ilaa farad kalaa meesha ku sugan marka kii la nasakhay ama ha la ogaado ama yaan la ogaanin dhib malah kan la nasakhay laakiin kan wax nasakhay waa inuu meesha joogaa ayib mukaasuu ku miaaliyay kamaa nusikhat sii loo nasakhay qiblatu bayt اlmaqdis bayt lmaqdis qibladeesii loo nasakhay oo fa uhbita loo sugay makaanahaa makaana qiblati bayt اlmaqdis alkacbatu kacbadiyaa la dhigay marka kacbadii aayaadkii caddaynay waan haysanaa baytulmaqdisna inuu nebigu u duka jiray waan ognahay waxaa la ysku haystaa nebiga calayh salaatu wasalaam markuu maka ka tagay oo madiino tegay ilaa toddoba iyo toban bilood inuu baytulmaqdis u dukana khilaafkama joogto laakiin waxaa la ysku haystaa markuu maka joogi jiray tobankii sano ma kacbadou u duka jiray mase baytulmaqdisoo u duka jiray qolo waxay leeyihiin kacbadow u duka jiray uma nusika fatawajaha ilaa bayt اlmaqdis uma nusika fatawajaha ila alkacba ibnu xajar iyo muxaqiqiinta waxay qabaan laa qaa'ila binaskhi maratayni abadan laba joor qibla lala nasakhay ma jirto laakiin nebiga markuu maka joogay ha ahaato iyo markuu madiine tagay ha noqotee labadaba xaala baytulmaqdis uu dukan jiray ilaa ilaahay uu kaga soo celiya kacbada laakiin kacbada markuu joogay waxaa lagu leeyahay jihada kale uu ka istaagi jiray kacbada iyo baytulmaqdis buu hortiisa labada isla yeeli jiray marka taasaa lagu yaaloley ayib markaasuu wuxuu leeyahay wakullu mansuuqin fii kitaabin wa sunnatin haakada mid kastoo la nas ama kitaabka sunada ama ha noqoto kitaabka ilaahay ama sunnada nebiga sidaas waa inuu ahaadaa oo naasikhi waa in la haaya fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo hal tunsakhu sunnatu bilqur'aan sunnadii nebiga ma la nasakhaya oo qur'aankii maa lagu nasakhaya ba'da midka wato yaa naasikha daa'ima marka haddaad tidhaahdo nasku lqur'aani bisunna sunnadaa naasikha haddaad tidhahdo nasku sunnati bilqur'aani qur'aankaa naasikha algalis ayb marka haddaad i weydiiso bou ku leeyahay qiila waxaan eh, aan leeyahay waxaa la yidhi macnaha asiga wuxuu ka jeedaa low nusikat الsunnatu sunnadii haddii la nasakhi lahay bilqur'aani lagu nasakhi lahay kaanat lilnabiyi fiihi sunnatun nebiga wuxuu lahaa lahay sunno kale tii aan soo sheegnay la soo celi musanifka low nusikat الsunnatu sunnada nebiga haddii la nasakho oo bilqur'aani lagu nasakho kaanat sunnatun baa ahaan laheyd lilnabiyi fiihi fii maa nusikha nebiga sunno kale u keeni lahay tubayinu cadaynayso ana sunnatahu اluulaa sunnadiisii horo mansuukhatun bisunatihi اlaakhira sunnadiisa dambe in lagu nasik cadaynaysa xataa taquuma alxujatu xujadiisay isu istaagto cala annaasi dambaad dadka dhan بأن الشhayءa yunsaku bmilih shay kastaba midkii lahala lagu naskhaa الsunaة bالsuنة والqur'aan bاlqur'aan si dadka saas ugu cadaato yaa hadday dhacdo sunada nebiga in la naskho qur'aan lagu naskho suno kalaa la socoto saasuu ku leeyahay ayb fain qaala hadduu yidhaahdo qaa'ilkii ma daliilu calaa maa taquulu waxaad leedahay maxaa u daliil yani shuf imaam shaafici ma dhahayo anoo imaami maad i weydiinaysaa caadada culamada saas ma ah haddii lagu yidhaha war waxaan maxaad ka keentay inaad dhiriftid ma ah war waxaan maxaad ka xaggeed ka keentay meel noo saar haddii lagu yidhaahdo waa inaad daliilkaada la timaado laakiin sanka inaad taagtid jaahilnimo unbaad caddaysay laakiin qofka muminka hadduusan aqoonin war aniga ma aqaana wax iziyaadi haddii kalena in laguu sheego macnihi saasay noqonaysa marka imaam shaamici daa'iman hadda waxaa noo imaan doonta dood aad u adag dad iyo asiga inay dhex mareen marka imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan dad ugu jeclahay buu yidhi ninka inuu ila doodo xaqana ou noo caddaado xaqaas caddaanana ninkii ila dooda ou lahaado aniga laga gar helaan jeclahay buuri yani taas waxay ku tusinaysaa hadafkiisa alxaqu inay tahay aysan ahayn aniga inaan hela inaysan ahayn ayib marka wuxuu leeyahay fain qaala hadduu yidhaha qaa'ilkii ma daliilu calaa maa taquulu jawaabtu waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa famaa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min mawdicihi nebiga makaanada uu leeyahay ah oo min alibaanati cadayna can illaahi macnaa maa araada bifaraa'idih ilaahay faraa'idiis wuxuu ula jeedo oo la caddeeya uu nebiga uu ku kalifay khaasan ahaayaa iyo wacaaman ahaayaa oo mimaa wasaftu waxaan soo sheegay ah fii kitaabi haada wax hori u soo maray wa wa annahu laa yaquulu nabiga dhihi maayo abadan lishayin ilaa bixukmi illaahi ilaahay xukumkiisa maahayna walow nasakha allaahu ilaahay hadduu nasakh mimaa qaala xukman mimaa qaala nebigu wuxuu yidhi xukman ou ka nasakho lasanna rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jiday lahay fii maa nasakhahu ilaahay wuxuu nasakhay sunatan kalou jiday lahay hadalkii horoo la soo celiyey waay laakiin ulajeedada waxaa weeye markastaba ziyaadaa lagu daray walow